بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan insha allahu tacaala halkan ka bilaabaynaa manduumo ama tix ku saabsan cilmiga alqawaacid alfiqiya loo yaqaano iyo cilmiga isagana loo yaqaano usuulfiqiga qawaaciddiisa qaar ka mid ah tixdaa ama nadmigaa waxaa iska leh asheekh abu cabdillaah moxamed ibnu saalix ibnu moxamed ibnu cuthaymiin alwuhaybi altamiimi waa nin la yaqaano oo culimmada sunnada ee mucaasiriinta ah ragga ugu caansan ka mid ah wuxuu ku dhashay sheekh moxamed ibnu saalixin alcuthaymiin magaalada cunaysa taqriiban labaatan iyo toddobadii ramadaan iyo toddoba taariikhda hijrigu markay ahayd isla meeshaasuuna ka bilaabay dalabka eh, cilmiga qur-aanka barashadiisa iyo inuu culimmada kituubta ka dhagaysto shuyuukhdiisii iyo culimmadiisii wax ka bartay waxaa ugu caansan ama la dhihi karaa sheekha koowaad iyo sheekha labaad bay u ahaayeen sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir isacdi waa sheekhiisa koobaad baa la dhihi karaa ama lagu tilmaamaa culum aad u fara badan buuna ka bartay oo uu ka mid yahay tawxiidka tafsiirka xadiidka fiqhiga usuulkiisa faraa'idka mustalaxulxadiidka naxwaha iyo sarfiga hadduu safro iyo hadduu joogabana wuu laasimi jiray sheekh aad buuna ugu ta'auray dariiqadii uu cilmiga u gudbin jiray iyo siduu wax u tadriisin jiray yacni waxay yidhaahdaan dadkii isu yaqaanay ku sheegaan taqriiban aad buu ugu saamoobay sheekhiisaas cabdiraxmaan bnu sacdi sheekhiisa labaad ee uu cilmiga ka qaatay waa sheekh cabdilcasiis ibnu baaz cabdilcasiis ibnu cabdullah bnu baaz muftigii ka horreeyey midkan hadda mamlakada ayaa sheekhiisa labaad ah oo isagana wuxuu ka qaatay baa la yidhahda ku dul akhriyey saxiixulbukhaariga iyo sheikhulislaam ibnu taymiya rasaa'ishiisa qaar ka mida iyo kutubta fiqiga qaar ka mida ah ayuu ku dul akhriyey oo sheekhiisa labaad baa lagu tiriyaa sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir sacdi markuu dhintay booskiisii ayuu galay oo masaajidka ku yaalla cunaysa aljaamicu alkabiir oo cunaysa ku yaalla oo sheekh cabdiraxmaan eh, uu joogi jiray ayuu beddelkiisii galay oo khatiib ka noqday eh, muxuu ahaayey iyo mudaris eh, wuxuu ahaa xubinka ahaa hay-adda ugu sarraysa culimmada sacuudiga cudbu hay-ati kibaari alculamaa ayuu ahaa marar badan baa laysku dayay in xilka qadaaga wax looga dhiibo khaasatan sheekh maxamed ibn ibraahim wuxuu ahay al sheekh oo muftigii ka horreeyey sheekh ibnu baas ayaa aad isugu taxallujiyey markuu arkay aqoontiisa inuu u dhiibo garsoorka qaar ka mida qadaaga aad buu uga cudurdaartay akhiiranna markii dambe cudurdaarkiisa sheekhu waa aqbalay wuxuu ka tegey sheekhu raad aad u badan iyo dhaxal badan oo cilmi ah noloshiisuna waxaa la dhihi karaa iyadoo dhan waxay ahayd khidmatulcilm in cilmiga loo adeego ayay noloshiisu yani dhammaanteed ahayd macnaha saasaa la dhihi karaa marka eh, wuxuu taqriiban ka tegey funuun fara badan ama kutub badan oo qaarna la yidhaahdo isagaa qoray qaarna cajalad ahaan ayuu u tadriisiyey iyagoo cajaladaa marka cajaladihii laga tafriiqiyo kitaab baa laga dhigay ilaa afartan iyo dhowr kitaab baa la gaadhsiiyaa kutubtiisa inteeda badan laba fanni bay ku saabsan tahay inteeda badan laba fanni bay ku saabsan tahay fanniga koobaad waa tawxiidka oo uu baaric ku ahaa yacni waxa weeyaan madhabkii saxaabada iyo salafka fii masaa'il tawxiid aad buu ugu ahaa muxuu ahay ugu xeel dheeraa saas daraaddeed juhuuddiisa badankeed halkaasay gashay iyo mu'alafaadkiisu halkaasay u badan yahay majmuucadda maalan hadda mu'alafaadkiisa ama muxuu ahay lagu ururiyo fataawidiisa nis ku dhowaad waxa wey waa tawxiid fanniga labaadee uu baariska ahaayee runtii u muuqday wuxuu ahaa fanniga e, fiqhiga isagana e, ilaa xad ay muxuu ahaaye culimmada qaarkood ku itlaaqeen inuu ahaa faqiihu lcasri yacani casrigan culimmada joogta yacni ragga raasikhiinta buu ku jiray khaasatan culumta fiqiga mualafaad waaweyn buuna leeyahay oo ku saabsan fiqiga kutubta fiqiga qaar ka mida uu sharxay sida sharxulmumtic oo kale marka sheekh bin cuthaymiin caleyh raxmatullah waxaa la dhihi karaa waa nin aqoontiisa iyo garashada awsaata cilmiga aad loo yaqaano waaye intani tacriif gaaban baan doonaya inaan ka bixiyo laakiin waa la yaqaanaa taqriiban dadka hadda jooga ee dariiqa sunnada ku socda aqoontiisa cidaan ka faa'iidaysanin waa yarta ama kutubtiisa ama shuruuxdiisa ama cajaladihiisa way yartahay macnaha sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullaah juhdi dheer iyo dadaal dheer kadib oo cilmiga uu ugu khidmeeyey ayaa waxaa ku dhacay xanuunka loo yaqaano kansarka kansarka weliba muxuu ahay ku dhaca xiidmaha hoose qoloonka la yidhaahdo ayaa ku dhacay wakhti dambe ayuu ku baraarugay sheekhu muxuu ahaayey maraykankaa la geeyey waxba mayna ka qabaan laga soo celiyey haddana eh, sacuudigaa laisku dayay in lagu daaweeyo akhiiran sheekhu xanuunkaasuu u dhintay maalin arbaca ah taqriiban maqhribka wax yar ka hor taariikhdu ay tahay shan iyo tobankii bisha shawaal kun afar boqol iyo labaataniyo kow eh, markay taariikhdu ahayd taqriiban waxaa la dhihi karaa waa eh, sagaal sano ka hor sagaal sano ka hor ayuu sheekhu qayru geeriyooday magaalada jidda ayuu ku geeriyooday xanuunkaasuu u dhintay kadibna waa la sii qaaday oo waxaa lagu tukaday xaramka ayaa salaatuljanaaza lagu tukaday aad looga soo qayb galay kadibna makaa lagu aasay caleyh raxmatullah kitaabkanaan bilaabayna marka sheekha iskale waa sheekhaas juhuudda iyo dadaalka badan leh wuxuu caan ku ahaa oo aad iyo aad runtii ugu ahaa naadir ugu ahaa usluubka uu cilmiga u gudbiyo usluub naadir ah oo isagu uu leeyahay oo fariid ah oo aad u caja badan buu lahaan jira muxuu ahaayey muxaadaraadkiisa qaar ka mid duristiisa qaar ka mid oon fadhiistay aad buu caja badnaa runtii xagga ardada iyo inuu isku dayo inay darsiga la socdaan oo yna ka jeesanin waxaa ka mid ah maalan asaaliibtiisa suu darsiga u wado ayuu arday ardada ka mida dhahayaa istaag maxaan hadda ka hadlayay buu leeyahay ku soo celi marka ardadu way yaqaanaan marka inta hor fadhidaba nin walba wuxuu filanayaa marka in la istaajin doono nin walba marka attentionkiisa iyo muxuu ahay dareenkiisu waa soo jeedaa goormaa lagu istaajin doonaabuu isleeyahayoo qasab way inuu la socdo marka suusan u fadeexoobin oo u fashilmin marka saaliibtiisa cajabta badan bay ka mid ahay inuu ardaygu uusan darsiga ka mashquulin oo uu la socdo meeshuu marayo marka cajaa'ib buu lahaa runtii waxaa ka mid a ah asaaliibta naqdiga markuu baadilka naqdinayo ama mukhaalifka uu naqdinayo usluub latiifa oo aad u edebsan ayuu sheekh bin cuaymiin caleh raxmatullahi lahaan jiray cajaa'ib ah. taa wuxuu kala mid ahaa sheekh ibnu baas ibnu baas buu kala mid ahaa oo usluub runtii aad aad ugu bogayso oo aan caytan iyo aflagaado iyo muxuu ahay xadgudub iyo midna ku jirin xaqiyo la caddeeyo iyo mukhaalifka mukhaalifkaoon lagu xadgudbin usluubkaana aad buu caan ugu ahaa calayh raxmatullah ma dhammayn karno marka muwaasafaadkiisa ee keliyata un um min baabi tadkiir xusuusin uun weeye ilaahay tabaaraka wa tacala waxaanu weydiinaynaa inuu naxariisto jannada firdowsana geeyo annagana cilmigiisa uu ka tegay inuu ilahay nagu anfaco tabaaraka wa manduumadani marka waa tix gabay ah oo uu labadaa cilmi qawaaciddooda qaar ka mida ku ururiyey ma koobin siduu isaguba sheegay laakiin qaar ka mida ah. wixii u fududaaday wuxuu leeyahay kutubta markaan akhrinayo waaweyn ayaa kutubta dhexdeeda kolba qaacidadan ka helo intaan gooni u soo saaro ayaan haddana nadmi iyo tix ka dhigi jiray buu leeyahay intani marka waa wixii kutubta aan ka dhexlay buu kala soo dhexbaxay ma dhammaystirna marka cilmulqawaacidku waa cilmi ballaadhanoo qayb ka mida un waay inta badan qawaaciddani labada cilmi ee uu ku sheegay oo cilmu alqawaacid yani alqawaacid alusuuliya iyo alqawaacid alfiqhiya manduumadu waxay u badan tahay alqawaacid alfiqhiya qawaacidda usuulku way ku yartahay qawaacidda usuulku saa uguma badna waxaa ka badan alqawaacid alfiqhiya waana sheegi doonnaa waxay ku kala gedisan yihiin inta badan qawaaciddanna waxaa la dhihi karaa kitaabka marjica u uu noqday waa kitaabka la yidhahdo alqawaacid alfiqhiya oo ibnu rajab alxambali oo asal u ah muxuu ahay qawaacidda madhabka mxuu ahay xanaabilada nadmigana sheekhu wuxuu u taxay oo tix uga dhigay tix gabaya wuxuu uga dhigay wuxuu leeyahay waxaan yani xifdigu suu u fududaado iyo haynta labaduba shayga markuu nasri yahay oo hadal caadiya uu yahay xifdigiisu waxaa ka fudud markuu gaba oo tix midda labaad siihayntiisa iyo inuusan kaa fakaninna tixda iyo gabayga ah ayaa uga awlaysan hadalku markuu natriya lanna gabaygii mar walbaad ku celcelinoo waa sidii muxuu ahaayey naftaa iska jecel labada fani ee marka uu sheekhu kaga hadlay waa alqawaacid alfiqiya iyo alqawaacid alusuuliya usuul iyo qawaacid alfiqiya labadaas fanibaa saan sheegnay kaga hadlay markuu manduumadu boqol iyo saddex bayd bay ka koobantahy sharax buu haddana sheekhu saaray intuu noolaa caleyh raxmatullah sharax aad u qiimo badan ayuu saaro halkan mujalladee hadda i hor yaalla ah oo aad iyo aad u qiimo badan buu saaray marka labadaa haddaad isla hesho manduumada iyo sharaxa wax badaan baa kaaga baxay khaasatan qawaacidda tusaalayaasheeda iyo miihaalkii qaacidada inta badan matniga kuma sheegin wax yar mooye laakiin sharaxa ayuu ku oofsaday qaacidada markuu sheego inuu miaaladeedii iyo tusaalayaasheediina meesha ku sheego taa sharaxa ayuu ayuu geliyey inta badan macnaha waxaa ka dhuxul qaatay manduumadan ninka la yidhaahdo muxuu ahaayey anwar alfadfari oo isaguna iska leh manduumo ka kooban boqol iyo afartan iyo dhowr beyt oo qawaacid alfiqiya ah oo la yidhaahdo almanduuma alfadfariya fi lqawaacid alfiqhiya sheekh maxamuud shibla mar dhow akhriyaan u boqol iyo dhowr iyo afartan bayd bay ka koobanta wuxuu ka qaatay in badanoo ka mida qawaacidda siduu muqadimada ku sheegayo manduumada sheekh ibnu cuthaymiin iyo sharaxeeda iyuu ka qaatay in badanoo ka mida halkaasuu kala baxay ayib laakiin wuxuu la dheeryahay meelaha qaarkood tusaalayaashuu la dheeryahay aad buu u tusaale badan yahay toddobaatan iyo laba qaaciduu ku keenaan u toddobaatan iyo laba qaacidu meeshaa ku keenay marka waa fiican tahay horaan waxaa horreeyey oo aan u malaynaya inaad xusuusan tihiin hadda ka hor akhrinay manduumadii eh, alqawaacid alfiqiya ee eh, cabdiraxmaan sacdi aan u malaynayo eh, iska koobnayd meeqaah afartan iyo wax miyah ya yaani way yarayd soddon iyo dhowr iyo afartan waxayd maqan marka taa markii ardaygu ka soo gudbo oo manduumada sheekh cabdiraxmaan isacdi uu ka soo gudbo tan sheekh ibnu cuthaymiin uu ku xijiyo kadibna uu ka gudbo oo middaa eh, muxuu ahaayey anwar ilfadfari fadfariyada uu ku xijiyo kadibna uu uga gudbo tii shanta boqolee bayd ahaydee eh, muxuu ahaaye hadda ka hor aan akhrinayo duralbahiya inaanlnayo yacni sidaa markuu isugu xijiyo taqriiban ilmaam fiican buu u yeelan karaa intaa ninka wada maray ilmaam fiican buu cilmiga qawaacidka u yeelan karaa qawaacid alfiqiya qawaacidda mucdamkooduna meeshaa wuu ka heli karaya man intooda badan baan ka wadaa man ayb maadaama marka uu sheekhu manduumadiisa laba fani yani waxa weeyaan usuul اlfiqhi iyo qawaacid اlfiqhiya labadaa fani ayuu geliyey labadooda inaan kala fahanaan marka u baahannahay maxaa farqiga u dhaxeeya alqawaacid اlfiqhiya iyo alqawaacid اlusuuliya ama usuul اlfiqhiga iyo qawaacid اlfiqhiya maxay kale yihiin xoogaa qeexitaan ah inaan ka bixinna waa daruuri leanna ardaygu hadduusan kala garaninba mawduuca fanniga fanniga si uu ku fahmaayo ma ma fududa markaad naxwo akhrisanayso eh, naxwo markaad doonayso inaad akhrisato waa inaad garato naxwa maxay maxay macnaheedu tahay xaggay ka hadashaa waa inaad garanayso si aad eh, qasadkaaga iyo ujeeddadaada iyo meeshaad u socoto kuugu caddaato sarfi markaad akhrisanayso mawduuca sarfiga waa inaad fahamsantahy muxuu yahay sarfi maxaa la yidhahda marka in ardayga loo caddeeyo mawduuca fannigu waa muhim oo waxaa la dhihi karaa furu u yahay fahamka fanniga marka inaad kala fahanto yacni usuululfiqhi iyo qawaacid alfiqhiya aad bay muhim u tahay khaasatan sida sheekhu sheegay manduumadan labadaba wuu ku keenay qawaacid fiqhiya iyo qawaacid usuuliya labada wuu ku keenay waxay kale yihiin marka inaan fahanno ayaan u baahanay ayib er, culimmadu waxay u sameeyaan dhowr farqi bay u sameeyaan farqiyo dhowr ah baa u dhaxeeya qawaacidda fiqiga iyo usuulfiqiga qaacidada fiqiga waxaa la yidhahda alqaacida horta asalkeeda waxa la yidhahda alqaacida waa alasl baa la yidhahda alasaasu waalaslu waa kelimada alqaacida waa asaaska iyo shayga salkiisaa la yidhahda saas man waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt alqawaacid jamcu qaacida waay qaacidadana waxa la yidhahda waa asaaska shay walba salka uu ku taagan yahay qaacida la yidhahda qaacidaa la yidhahda macnaha asalna waa la yidhaahdaayo dee wixii isaga ka korreeyey baa isaga ku dul dhisan yani asalka waxa la yidhahdaa maa yubna calayhi hayruhu wixii isaga aan ahayni wuxuu ku dul dhisan yahay baa la yidhaahdaa asalka marka alaslu walqaacida waa isku mid geedka salkiisa guriga yani muxuu asaaska uu ku dhisan yahay ee uu ku taagan yahay waxaasoo dhan qaacidaa la yidhahda qaacida la yidhahda macnaha amaa xagga culumta marka la yidhaahdo si caam ah waxaa la yidhaahdaa waa xugum culuum fara badan ama jus-iyaad ama furuuc fara badan ay soo geli karaan culumtoo dhanna qawaacid bay leedahay maalan waxaa la leeyahay qawaacid unnaxwi baa la dhihi ama alqawaacid alnaxwiya waxaa la leeyahy maala qawaacid almantiq maala waxa la alqawaacid alcaadiya waxaa la leeyahay maala alqawaacid alusuuliya alqawaacid alfiqiya fanni walba kulliyaadkiisa iyo usuushiisa waaweyn ee furuucdu hoos tagaan ayaa qaacido la yidhaahdaa naxwadoo kale waxaa lagu leeyahay alfaacilu marfuuc soo qaacido maaha alfaacilu marfuuc faacilka xukumkiisu waa inuu godan yahay waalmafcuulu mansuub mafcuulkuna waa inuu kor dhigan yahay waa qaacida naxwiya la dhihi maxaa hoos yimaadda waxaa hoos yimaadda wax kastoo faacil ah meel alla meeshuu galaba iyo cid kastoo ku hadashaba baa hoos yimaada soo ma marka waa asal weyn oo waxa hoos imaanaya intaas oon la koobi karin haddaad tidhaahdo jaaa zaydun waa faacil waa inuu hoos yimaado alfaacilu marfuucu qaacidadii ahay soo ma haddaad tidhaahdo dahaba camrun waa inay hoos timaado biqadi nadar mutakalimka iyo kelimada iyo lafdiga qaacidada waa inay hoos timaado furuucdeeda jusiyaadkeeda wakadalika qawaacidda sarfigu waa saas tanna waa sidoo kaleo qaacida marka lagu yidhahdo waa qaacida fiqhiya waxaa la yidhahdaa waa asal fiqhi ah oo ay soo hoosgelayaan axkaam badanoo sharciya ah oo jus'i ah oo abwaab fara badanoo kala gedisan oo abwaabta shareecada ka mid a ah ka kooban saasaa lel macnaha yacni aslun fiqhi oo yatadaman axkaam sharciya caama min abwaab mutacadida min abwaab mutacadida qaacidada fiqiga taasaa la yidhahda waxa weeyaan waa asal weyn ama sal weyn ama asaas weyn oo ay hoos imaanayaan furuuc iyo jus-iyaad fara badan ay hoos imaanayaan furuucda iyo jus-iyaadkaasina waxay leeyihiin cillo isku wada xidha cilladii isku wada xidhaysay baa qaacidadii fiqiga ah cillada isku wada xidhaysa ee kulligood ay wada hoos imaanayaan ee ka dhaxaysa mushtaraga ah baa noqonaysa qaacidadii fiqiga ah maalan kaba soo qaad tusaale way inoo imaan doontaa insha allahu tacaala qaacidadu waxa weye maalan almashaqatu tajlibu taysiir dhib markuu yimaado wuxuu soo jiidaa oo keenaa fududayn fududayn almashaqa tajlibu taysiir waa qaacido qaacidada maxaa hoos imaanaya shay kasta oo qiyaastii mashaqada ee shareecadu ku taqaanay mashaqo ka siyaadsan ay ku timaado baabkuu dooniba ha ku saabsanaadee wuxuu hoos imaanayaa almashaqatu tajlibu taysiir salaad baa timid salaadda in la tukado oo loo weysaysto oo la aado oo loo istaago waa shay iska caadi ah mashaqaa ku jirta laakiin waa mashaqo oo muxuu ahaay iska caadi ah laakiin mashaqadii caadiga ee shareecadu taqaanay markay mashaqo ka siyaadsan timaaddo mashaqadaas siyaadada een muctaadka ahayni maxay keenaysaa in la fududeeyo salaaddii oo ruuxii loo fududeeyo waxyaalaha qaarkood laga dhaafo soo ma maalan ruuxii wuu istaagi kari waayey salaaddii waa isu taagi kari waayey salaaddii waa u istaagi kari waayey hadduu salaaddii u istaagi kari waayo maxaa la dhihi ya fadhi ku tukaso la dhihi maayo almashaqatu tajlibu taysiir maxaa keenay inuu fadhi ku tukado mashaqo zaa'idaa timid hadduu istaago mashaqo zaa'idaa ka dhalanaysa maxaa keentay marka middaasi fududayn bay keentoo fadhiga isaga tukaa soo ma isla mashaqadii lafteedii baa waxay gashay sekadii soo haddana dhihi maysa almashaqatu tajlibu taysiir soo ma sekadii hadday gasho fududayn baa imaan haddana soo ma soonka hadday gasho fududayn baa imaan xajka hadday gasho fududayn baa imaan hadday gasho nikaaxa iyo dalaaqa iyo muxuu ahaayey e, nafaqaadka iyo ciddada meelaha hadday gasho taysiir baa imaan hadday gasho muxuu ahaayey abwaabta kale ee sida jinaayaadka iyo jaraaxaadka iyo halka hadday gasho taysiir baa imaan soo ma abwaab fara badan masaa'il ka imaanaysa yaa qaacidadan hoos timaada soo ma qaacidadan hoos timaadee maxaa ka dhaxeeya intaasoo dhan intaasoo dhan waxaa ka dhaxaysa mashaqo zaa'idaa wada gashay soo ma cillada ka wada dhaxaysa kulligood mashaqo ziyaada baa ku timid mashaqadii ziyaadada mar hadday ku timid qaacidadanaa loo sameeyo waxaa la yidhi almashaqatu tajlibu taysiir soomaa garan marka almashaqatu tajlibu taysiir waa qaacidadii kulliga ahayd waa qaacidadii fiqiga ahayd maxaa hoos yimaada waxaa hoos yimaada jus iyo masaa'il iyo afraad aad u fara badan oon la koobi karin oo abwaab badanoo fiqhi ah ka imaanaysa cibaadaadkii ka imaanaysa mucaamalaadkii ka imaanaysa jinaayaadkii ka imaanaysa abwaabta fiqhi kulli ka wada imaanaysa ayaa qaacidadan hoos imaanaysa taa marka waxaa la yidhaahdaa qaacida fiqhiya maxay ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay addoonka mukallafka ah ficilkiisa iyo qowlkiisay ku saabsan tahay addoonkii wuxuu samaynayey iyo xugumkiisa bay ku saabsan tahay qawaaciddaasay marka ku yacni masaa'ishaa kala firirsan ayay qaacidadu ku uruurinaysaa taas waa qaacidada fiqiga axkaam fara badan oo sharci abwaab kala gedisan masaladaa iyadaa marka ee muxuu ahaayey ku baraarugsanaada markaan leenahay abwaab fiqhi ah oo kala gedisan waa inay masaa'isha qaacidadu ka yimaadaan markaan leenahay halkaa waxay ku kala tegi doonaan mid inoo soo socoto daabitka fiqhiga ah leanna waxaan kala saari doonnaa mar kale alqaacida alfiqhiya iyo aldaabit alfiqhi marka qaacidada waxaan nidhi waa asal kulli ah oo fiqhi fiqhiya ah oo axkaam jus'iya oo sharciya oo fara badan ay soo hoosgelayaan abwaab kala gedisan gedisanna ay ka imaanayaan masaa'ishaas iyo jus-iyaadkaas daabitkaan u tegi doonnaa oo abwaab kala gedisantaasay ku kala tegi doonaan meesha iyadaa marka waa inaad mulaaxadaysaan way macna ayib taas waa waxaa la yidhaahdaa waa qaacidada fiqhiga ama qaacidada usuuliyada ama usuulfiqhiga asaga waxaa la yidhahdaa adilat اlfiqhi اlijmaaliya wa kayfiyat اlistidlaal wa xaalu اlmustafiid aw ilmustadil labadaba la dhaha yani adilada fiqhiga ah ee ijmaaliga ah tafsiiliga aan ahayn adilada fiqhiga waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada iyo muxuu ahaayey ijmaaca iyo qiyaaska iyo muxuu ahaayey kuwa laysku khilaafsan yahay maxaa deliil noqon kara min xayu ljumla tafaasiil hoose adoon aadin maxaa deliil noqon kara maxaa sharcan deliil noqon kara iyo muxuu ahaayey kayfiyat lstidlaal adilladan markii ay sugnaato intanaa daliil noqon karta intana daliil ma noqon karto intii daliilka ahayd saasay u kala tartiibsantaho u kala horraysaa u kala xoog badan tahay ayaa haddana waxaad u baahan tahay adilladan sideed u deliishan seed xukumka ugala soo bixi seed qur-aankii waa kan aayaddii qur-aanka meeshay taallaa xugun baad rabtaa inaad kala soo baxdo dariiqada aad marayseed isticmaalayso si xukumka aad ula soo baxdo waa kayfiyatu listidlaal oo matala waxay noqon kartaa allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi aqiimu salaa aqiimu salaa aqiimu salaa waxaad rabtaa inaad kala soo baxdo xukumka ah salaaddu inay waajib tahay salaaddu inay waajib tahay waa xukum fiqhi ah aqiimu salaatana waa amar sharci ah salaaddu inay waajib tahay oo xukum fiqhiga ah seebaad aayadda ugala soo baxday oo aqiimu salaata seed ugala soo baxday kayfiyadee qaabka aad ugala soo baxday waxaad martood isticmaashay qaacido usuuli ah oo waxaa qaacidada usuuliga ku tidhi almru eh? almru yaqtadi alwujuub amar meeshaad ku aragto asalkiisu wujuub buu faa'iideeyaa almru yaqtadi lwujuub qaacidadaasaad qaadatay mujtahidkii waaye waad la tagtay waxaad la aaday adiladii adiladii markaad ula tagto aqiimu salaata baa adiladii ka mid ah aqiimu salaata baa waxaad ku salliday qaacidadii ahayd almru yaqtadi alwujuub aqiimu salaata waa amar qaacidada usuuligana maxay ahayd almru yaqtadi alwujuub wabitaali maxaa ka soo baxay asalaatu waajiba soo ma asalaatu waajiba marka daliilku inuu daliil yahayna usuululfiqhi baa kuu sugi daliilkii sidii loogala soo bixi lahaa xukumka sharciga ana qawaaciddii usuululfiqigaa ku siin ninka sidaa wax ugala soo bixi kara ee adiladaa sharciga wax kala soo bixi kara noocee uu yahay waa xaalulmustafiid aw xaalu lmustadil ma mujtahidba ma muqallidba ma muxuu ahaaye muxuu yahay ninka isticmaalaya qawaaciddan ee nusuusta u isticmaalaya ee axkaamta kala soo baxaya xaalkiisa isagana usuul saddexaasuba ka kooban yahay aladila alijmaaliya adilada guud iyo kayfiyadii iyo dariiqii adilada axkaamta loogala soo bixi lahaa iyo qawaaciddii loo isticmaali lahaa marka lagala soo baxayo dilaalatul ahaa iyo ninkii kala soo baxaya xaalkiisu waa noocee ninka kala soo ila nin kasta kalama soo bixi karo sooma nin kasta kalama soo bixi karo ninka qawaaciddan isticmaalaya waa nin noocee ah min aan alifba'ba garanaynin hadduu yidhahdo qaacida usuuliyaan isticmaalhayaayo markaasaan eh, xugum kala soo baxaya maya meeshaadii ma baa la dhihi ah, horta alifba soo baro iyo wixii ka horreeyey iyo waxyaalihii ka dambeeyey markaad soo gaadho markaasaad la soo bixi karta waa ninkee marka xaalulmustadil aw ilmustafiid ayadana baabkaasu saddexaasay marka koobanta halkaa markaad fahanto qawaacid usuululfiqhi iyo qawaacidulfiqhiya farqiga u dhexeeya dhowr qodob marka qabso dhowr qodob baa udhexeeya qodobka koobaad waxa waaye qaacidada usuuliga ah waxay u dhaxaysaa adiladii iyo axkaamtii waana midda saan haddaba tilmaamaynay loo isticmaalo in daliilka lagagala soo baxo xugumka daliilka tafsiiliga ah oo aayadaha qur'aanka iyo axaadiista iyo ijmaaca iyo muxuu ahaayey qiyaaska iyo adiladaas xukumkii sharciga ahaa ee ama wujuubka ahaa ama taxriimka ahaa ama karaahada ahaa ama ma ahe istixbaabka ahaa ama ibaaxada ahaa qaabkii xugumkaa loogala soo bixi lahaa qawaacidda usuululfiqihu halkaasay ku wajahantahay mawduuceedu muxuu yahay marka mawduuceedu waxaad leedahay marka addaliilu waalxukmu mawduucu usuululfiqhi meesha uu ka howlgalo ee uu ka shaqeeyo waa adilada sharciga soo ma iyo xukumkii lagala soo bixi lahaa sidii loola soo bixi lahaa iyo ninka la soo bixi kara nooca uu yahay sidaas daraaddeed meesha ay ka shaqayso waa halkaa usuululfiqhi qawaaciddiisu adiladay aadaa meeshay ka shaqaysana waa adilada shareecada waa qur'aanka sunnada qiyaaska ijmaaca adilada laysku khilaafsan yahay iyo qaabkeebaa xukumkii sharci loogala soo bixi halkaasay ku wajahantahy saas daraaddeed waxaad leedahay mawduucul qawaacid اlusuul addaliilu wاlxukmu saas way maanaa addaliilu wاlxukmu sida maalan saan hadda tilmaamayna oo kaleeto waxaad leedahay alamru lilwujuub wاlnahyu liltaxriim caamkii khaaskii muطlaqii iyo iyo muqayidkii muxuu ahaayey mubayinkii iyo muxuu ahaayey mujmalkii wahaakada khabaru اlaaxaad xuja qiyaaskii saxiixa ahaa adiluu ka shaqeeya usuululfiqi wuxuu aadayaa daliilka xaggiisa ama daliilkii ha kuu sugo maxaa daliila maxaan daliil ahayn ama ma ahe daliilka sidii loogala soo bixi lahaa xugum ha kuu fududeeyo labadaa miduu yeelaba sideedaba usuululfiqi daliil buu aadaa meeshuu ka shaqeeyo waa daliil meel kale hala aada meeshaa adiladuu aadaya ayb amaa qawaacidka fiqigii asagu wuxuu aadayaa oo mawduuciisu uu yahay ficilka mukallafka ruuxa mukalafka ah ficilkiisa yuu ka shaqaynaya wuxuu leeyahay maalan eh, muxuu ahaayey eh, alumuuru bimaqaasidiha soo qaacido ma a addoonkan niyad la'aan buu weysaystay niyad la'aan isagoo niyaysanin buu weysaystay ficilkiisaasi ma saxbaa mise waa khalad ya waa khalad muxuu khalad ku yahay alumuuru bimaqaasidiha qasadkiisa ficilkaasi waa qasadku ilan qasadku waa ficluqalbi soo ma qasadkiisaasi waa khaldan yahay qasad muusan la imaanin waa khaldan yahay waa ficlulmukalaf ficlulmukallaf uga shaqaynaya waxaa tidhi maalan alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiinta addoonka yaqiinta ruuxu wuxuu hubo kuma zuuli karo shaki daraaddii shakiga yaa iska leh yaqiintana yaa iska leh ya soo addoonku ma leh addoonka ficilkiisi waay marka soo ma halkaasuu marka ka shaqaynaya wuxuu ku leeyahay almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu yay haysataa soo addoonka ma addoonkay haysataa wahaakada waxaa lagu dhihi yani wa almashquulu laa yushaqal mashquul lama mashquuliyo yaa mashquulsanoo la mashquulinayn ma daliilbaa muxuu yahay addoonkii waa ah. afcaasha mukallafka ayay marka aadaysaa qawaacidda fiqhigiiy mawduucay ka shaqaysa waa halkaa afcaashii mukallafka iyo wixii ku saabsanaa ayay marka iyadu kuu uruurinaysaa oo isugu kaa duwaysaa oo hal xadhig isugu kaa xidhaysaa taa waxaa la yidhahdaa alqawaacid alfiqhiya ah maalan waxaa lagu leeyahay eh, kullu mutlafin madmuun ah, shay kasta oo ruuxii yani uu dilo ama dhibaato u geysto waa la damaani yaa damaanaya yaase dhibaatada geysanaya soo ficlulmukalaf maaha waa un mukalafki saas way maanaa qawaacidda fiqiga marka mawduuceedu waa ficlulmukallaf niyadiisa iyo ficilkiisa iyo qowlkiisaiy halkaasay aadaysaa wixii halkaa ku saabsanaayoo axkaamoo jus'iyaadoo masaa'il ah bay uruurinaysaa qawaacidda fiqhiga iyo amaa qawaacid اlusuul ayadu xaggay ka shaqo gashaa ah, adilada soo mayna kala tegin marka intaa waa ku filanta haddaad intaa fahanto waad kala fahantay qawaacid اlusuul iyo alqawaacid alfiqhiya halka qodobay ugu muhiimsanna kaal waa mawduucay ka shaqo galaan baa kala duwan ayb waxaad ku darsataa taa iyada oo ka mida furuuqda ka mida maalan si aad usii fahamto waxaa la yidhahdaa qawaacidda fiqhigii muta'ahiratun fii wujuudiha اdihni wاlwaaqici can اlfuruuc siday u tartiibsan yihin waxa waaye marka ugu horaysa waxaa imaanaysa muxuu ahaayey qawaacidda usuulka qawaaciddii usuulka waxaa ka dhalanaysa axkaamtii furuucda axkaamtii furuucda kadibna waxaa imaanaysa qawaaciddii fiqhiga tartiibka dihniga ama waaqiciga saasuu noqon karaa maalan daliil harciyaa meesha yaalla daliil sharciyaa meesha yaalla daliilkan sharciga ah intaadan tillaabo qaadin xugunka in lagala soo baxo yaa iska leh ya usuul iska leh qaacida usuuliyaa imaanaysa marka hore qaacidadii usuuliga ahayd waxay aadaysaa oo mujtahidkii uu isticmaalayaa nusuustii iyo adiladii buu u isticmaalayaa martabada ku xigta maxay tahay martabada ku xigtahay xukumkii buu soo saarayaa oo uu meeshan soo dhigayaa wuxuu leeyahay waa waajib waa xaaraan waa karaahiyo waa mustaxabo waa sunno waa mubaax xukumkii markuu soo saaro bannaanka soo dhigo xukumkii marka waa farabadan yahay qaar baa isu egeg qaar baa isu egeg wixii isu eg-ekaa oo qaar salaada ku dhex jireen qaar sekada ku dhex jireen qaar soonka ku dhex jireen qaar mucaamalaad ku dhex jireen qaar jinaayaadka ku dhex jireen wixii isu ekaa oo kala firirsanaa ayuu intuu tegey buu marka faqiihii isku ururiyey markaasuu hal xadhig ku xidhay markii hore way kaa firiirsanayde hal xadhig buu kuugu xidhay halka xadhigga kugu xidhay maxay tahay alumuuru bimaqaasidiha almashaqatu tajlibu taysiir masaa'il boqolaal ah oo salaada ku saabsan oo sekada ku saabsan oo xajka ku saabsan oo nikaax iyo talaaq iyo baabkooda ku saabsan oo jinaayaad ku saabsan oo saa kaaga kala firirsanoo mid walba goonideeda inaad u raadiso aad u baahnayd ayaa wuxuu kuugu xidhay hal xadhig oo koobanoo jumlo ah jumlo kooban oo dhowr eray ah oo iyadoo dhanba ah almashaqatu tajlibu taysiir ha bas qaacidadaasaad qaadatay jeebkaad gashatay waa dembiil ay kuugu jiraan boqolaal qudaaraa kaaga buuxda dembiishuna maxay leedahay hal siday leedahay sidadii baad qabsatay soo waxyaalo fara badan kuguma guda jiraan ayib haddii dembiil la'aan wixii uu dhulka ku daadsan yahay halkaa qaar baa daadsan xagga qaar baa daadsan xagga qaar baa daadsan xagga qaar baa daadsan ood uruuri istidhaahdo dembiil la'aan ma qaadi karta waa firiirsan yihi ma qaadi karta dhowr xaba haddaad qaaddo labada gacmood kuu qaadaan inta kale ma uruurin karta soo ma qaacidada fiqhigii marka waxa weeyaan waa dembiishaas masaa'isha isku midka eh halka cillo ka dhaxayso ee abwaabta kala gedisan ku kala jirta yaa hal qaacida kuu qabatay halkaa dembiil baa lagugu riday sidadeedii iyo xadhiggeediina waa laguu dhiibay garabka gashaa lagu yidhi wadaad baa yimid oo wuxuu yidhi sheekhow anugu muxuu ahaayey muxuu ahaayey waan weysaystay laakiin ma niyaysanin weysadaadu waa baail baa tiri sheekh salaadda waanuu iska gale wax niyaa lama imaanin salaadaadu waa baatil baa tir soo ma mid kale yimidoo wuxuu uhi sheekhow xajka waannu iska dhex galee niya ma jirin xajkaagu waa baatil baa tir mid kale yimidoo wuxuu uhi sakadii sake ahaan uma niyoonina laakiin waanuun iska bixiyey waxaa tidhi waxba kama jiro sake maaha taasi soo ma way sii gudubtay mid baa wuxuu yidhi sheekhow aniguu niyadii qasad ulama jeedin laakiin anoon qasad ula jeedin baan islaantaydii furay ah. calaa qawl haddaad tidhahdo alumuuru bimaqaasidii haddaad ku waddo waxba kaama furmaadhihi soo saas ma leanna niyad maada u samayn in kastoo ay masaladaa iyo laba masaloo kale ka mid tahay qaacidadaasi mustatnayaadka ka baxayoo nas khaasa ku soo arooray laakiin haddana way mari asalaan inay martay ahayd waxay mari marka dhaartay mari waan dhaartay laakiin niyad ulama jeedan afka umbaa iga maray baa tihi dhaar ma aha baa tihi alumuuru bimaqaasidiha imisay kuu haysaa marka nin baa nin dilay jinaayaadka u imow nin baa nin dilay ha dile muusan u qastin ugaadh buu tooganahaya xabaddii baa kaga dhacday maxaad dhihi alumuuru bimaqaasidiha dilkaasi camdi ma aha qisaasna ma leh waa khata leesh liannahu qasad la'aan waayo alumuuru bimaqaasidiha alumuuru bimaqaasidiha oo abwaabta fiqhiga ku baahsan oo ku firirsan ayaa waxaa kuu qabatay oo kuu ururisay hal qaacido oo iyada dhanba laba jumla maxaan dhihi laha laba laba kelima alumuuru bimaqaasidiha khalaas wax alla wixii halkaas soo galoo dhan jaybkay kuugu jirtaa wayna gaaban tahay madaxun baad ka saari soo ma almashaqatu tajlibu taysiir Ah, alcaadau muxakama maa lam tukhaalif sharcan halkaa umbaad marin ah, kullu mutlafin madmuun ah, wahaakada halkaa umbaad marino qaacidadaa kooban baa waxay ku uruurisay masaa'il fara badan say u tartiibsan yihiin marka waxay u tartiibsan yihiin awalan waxaa horeeya qaacidada usuuliga ah soo ma oo adiladii ka soo saaraysa xugumka markay ka soo saarto xugumkii waa fara badan yahay intii isu egoo isku cillo ana waxaa kuu uruurinaysa qaacidadii fiqhiga ahayd marka waa qaacida usuuliya isticmaalkeeda xukumkii farcigahayoo ka soo baxay xukumkii farcigaha intii isu ekaydoo qaacidada fiqhigii ay kuu uruurisay tartiibku saasuu noqonaya marka qaacida fiqiya marka min xayu imaanshaheedu way ka dambaysaa qaacidada usuuliga haddii lu yidhahdo tee horraysa tee horraysa haddii lu yidhaahdo waxaa horraysa usuuliyada lianna ilaa usuuliyadu shaqayso ilaa usuuliyadu ay shaqayso muxuu ahay e, fiqhiyadu maba imaanaysaba se inay usuuliyadu shaqayso midho soo saarta maaha midhihii usuuliyadu ay ka soo saartay nusuusta unbay fiqhiyaduna isugu kaa uruurinaysa aduu intaa un fahm ah, intaa un fahno xagga tartiibkana sidaasi way ku kala gedisan yihiin qaacida usuuliya qaacida fiqhiya waxaa kaloo fawaariqda ku daran culimmadu oo ay yidhaahdaan qaacidada usuuligii waa qaacida kuliya la yidhahda ama alqaacida alfiqhiya fa hiya qaacida aqlabiya farqiga udhexeeyana waxa weeye kuliya haddii lu yidhahdo qaacidada furuucdeeda iyo jus-iyaadka hoos yimaada waxba kama baxo wax ka shaadooba ama ka fallaagooba ma jiro kulli afraaddii loogu talagalay oo dhan waxba ka hoos bixi maayaan marka waxaa la yidhahdaa qaacida kuliya qaacida aqlabiyana maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa markii furuucdii loogu talagalay inay soo hoosgalaan qaar ka midaa ka fakanaya qaar ka midaa ka shaadoobaya ka fallaagoobaya maxay uga hoos baxayaan ama nas baa ku soo arooraya oo kala baxaya ama qaacido kalea ka jiidanaysa ama qaacido kale baa kaga xoog badnaanaysa oo ka jiidanaysa ama nas baa ku imaanaya oo qaacidada ka hoos saaraya miaal maalan waxay noqon kartaa qaacidadii hadda aan lahayn alumuuru bimaqaasidiha nin baa reerkiisii furay mana uusan niyoonin guurkiibuu aqbalay mana uusan niyoonin addoonkiisiibuu xoreeyey mana uusan niyoonin qaacidada haddaan ku soconno maxaan dhihi lahay ya waxba kaama furna guurkaagu ma asixin soo maa guurkaaguna ma asixin xorayntaaduna ma asixin baan dhihi lahay qaacidadii haddaan ku soconay alumuuru bimaqaasidih laakiin qaacidadii waxaa ka dhex saaray saddexdaa mas'alo nas khaasaa ku soo arooray alaaun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun ah, kaftankooduna waa dhab dhabtooduna waa dhab niyo niye iyo ma niyaysanin iyo kaa saari mayso aalaaqu ah, alnikaaxu waalalaaqu walcitaaq soo ma marka qaacidadii maxaa ka saaray masaaishani inay galaan bay ahayd le niya meesha soo gashay waxay ahayd inay hoos galaan laakiin nas baa yimidoo ka dhex saaray soo ma qaacido kalaa imaanayso oo kaga xoog badnaanayso oo faracan ka dhex saaranayso oo kala shaadoobayso oo xugum kala siinaysa saas way macanaha marka waxaa la yidhaahdaa qawaacidda noocaasoo kale qawaacid aqlabiya la yidhahdaa furuucda intooda badan way soo hoos galaan laakiin qawaacid baa waxaa ka shaadowda jus-iyaad iyo furuuc baa ka hoos baxa maxaa keena inay ka hoos baxaan ama asal kaliya qaacido kalaa jiidanoo kaga xoog badnaan ama nas baa si khaasa ah ugu soo aroorayo qaacidada ka hoos saaraya oo xukum kala siinay saas way macana marka waxay ku kala gedsan yihin bay leeyihiin qawaacidda usuuliga ihi waa kulliya maxaan ka wadnaa marka furuucdooda waxba ma waxba kama fallaagoobaan oo markaad tidhaahdo almru lilwujuub aw yaqtadi alwujuub waxba ka hoos bixi maayo allahuma in saarif yimaada mooye marka haddii saarif la meesheeda way soo ma ayib yani waxa weye annahyu yaqtadi ataxriim waxba ka hoos bixi maayo alqur'aanu xuja saasuu caam weye khabaru alaaxaadi xuja saasuu caam weye wahaakada yani waxa weeyaan waxba ka hoos bixi maayaan laakiin waxay leeyihiin qawaacidda fiqhiga ayaga ma jirto qaacido la dhihi karo waxba ka hoos bixi maayaan qaacido kasta waxaa jira furuuc iyo jus xukumka qaacidada khilaafi oo ka shaadoobiya ka fallaagoobi saan haddaba tilmaannay oo aan miaalinay marka tanna waa kulliya tanna waa aqlabiya fiqhiyaduna waa aqlabiya usuuliyadu maxaan dhihi laha mxuu ahaaye usuuliyaduna waa kulliya saas way yidhahdaan laakiin hadalkaa isaga ah niqaash kama marhno niqaash kama marno kuwan usuuliga laftooda muxuu ahaaye waxbaa ku jira kuwan fiqiga qaar ka mida laftooda wax yar baa yaa ka shaadoobaya oo naadir ah naadirna xugum ma leh adiga masaladaasi niqaash badan baa ku jira laakiin hadda majaalkeedii ma aha ayib inahaasi waa muxuu ahaayey muxuu ahaayey waxyaalaha la dhihi karo waa lagu kala garan karaa qaacidada usuuligaah iyo qaacidada fiqhiga ah waxaa kaloo yidhaahdaan qaacidada usuuliga ah mujtahidkaa isticmaala qaacidada fiqhigana waa shaqada muqallidka saasna way u kala qaadaan qaacidada muqallidka axkaam la soo saaroo iska diyaarsan in xadhiggii isku xidhi lahaa loo sameeyo waa shaqo muqallid bay leeyihin muqallidkaa isticmaala amaa qawaacidka usuulka mujtahid baa isticmaali karaa maxaa laga wadaa yani inuu qawaaciddan intuu isticmaalo nusuusta axkaam kagala soo baxo oo uu kala soo saaro waa shaqo mujtahid waa sidaana qaar baa iyaguna sheego daabitka u sameeya macnaha mxuu ahay farqigaa u sameeya waxaan u imaanaynaa oon ka hadlaynaa intaa kadib markaan kala fahno qaacida usuuliya iyo qaacida fiqhiya qaacida usuuliya iyo qaacida fiqhiya markaan saa u kala fahno waan rajaynayaa inaad inaad fahanteen inaad fahanteen waan rajaynaya oad kala fahanteen waxaan u imaanaynaa farqiga u dhaxeeya aldaabit alfiqhi iyo alqaacida alfiqhiya aldaabit alfiqhi walqaacida alfiqhiya ayagu way iska fududdahay haddii asalka ama kulliyadu furuucda iyo masaa'isha soo hoosgelaysa ay ka imaanayso abwaab fara badan oo fiqiga ah oo kala gedisan oo kala duwan hadday masaa'ishu ka imaanayaan qaacidada hoos imaanaya markaa waa qaacido haddii hal baab masaa'ishiisa keliya ay tahayna waa daabit hal baab masaa'ishiisa qaacidadu maalan waxay ku saabsan tahay baabu dahaara marka ma qaacidaan dhahaynaa mise waa mise waa daabit waa daabit waxay ku saabsan tahay maalan biyaha abwaabta miyaha bay ku saabsan tahay waa se waase waase asal marka waxaan leenahay waa daabit waxay ku saabsan tahay maalan salaadda waa daabit leanna salaadda waxaan ahayn ma soo hoosgelayaan soo saas ma tusaale waxaa u noqon kara maalan oo miaal u noqon karaya waxaa lagu yidhi kullu shayin manaca aljilda min alfasaad fahuwa dibaaq baa lagu yidhi shay kasta oo haragga ka reeba inuu fasaadoo uro waa magdin shay kasta oo haragga u diida inuu qurmo waxaa waa magdin waay ma mise waa mise waa waa daabit waa daabit limaada li'annahu wuxuu ku saabsan yahay baab dibaaq aljuluud bas haragga magidintiisa basuu ku saabsan yahay salaad miyuu kaa anfici xagga haddaad aadto xaj kula aadi maayo nikaax iyo talaaq kula aadi maayo jinaayaad kula aadi maayo keliya wuxuu ku yahay shay kasta oo harag magdi harag ka ilaaliya urka waa magdin iyo fasaadka ka ilaaliya adugu ama milix isticmaal ama waxaad isticmaaltaa haddaad doonto xaar shimbira isticmaal haddaad rabto sooma ama geed isticmaal ama waxaase kiimika kale isticmaal wax alla waxaa doontaba isticmaale haragga wax kasta oo inuu fasaada ka ilaaliya waa magdin laakiin halkaa kula dhaafi maayo waa daabit marka waxaa lagu yidhi maalan alaslu fi اlfuruuji alxurma furuujta iyo xubnaha taranka xubnaha taranka asal waxaa u ah inay xaaraam yihiin madaabit baa mise waa qaacidu ya waa daabit leanna baabu nikaax markaad joogto kula gudbi maayo soo ma meel kale ma aado alaslu fi اlfuruuj alxadru aw اlmancu aw اlxurma waxaa ka mid a maala kulu maaءin lam yataغayar axadu awsaafihi fahuwa طaahir biyo kasta oo sifaadkiisa mid ka midii uusan isbedelin waa daahir ma daabit baa mise waa qaacido eh waa daabit ayib waxaa lagu yidhi kullu man tacajala shay'a qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ruux kastooo shayga wakhtigiisii ka hor degdegsada oo ficil iyo sababtiisa ku soo hormariya waxaa lagu eh, mxuu ahaay lagu ciqaabaa in laga qadiyo midhihii shaygaa midhihiisa ma qaacidaa mise waa daabit ya qaacido waay ah, waa qaacido leesh lianna kullu man istacjala shay abwaab fara badan oo fiqigaabaa qaacidadan hoos imaan kara masaa'il badan oo fiqiga oo abwaab kala gedisan ku jirta abwaab kala gedisan ka imaanaya tii baa la mida ah, almashquulu laa yushaal soo ma qawaacidda shanta ahee waaweyn oo maala alumuuru bimaqaasidiha iyo almashaqatu tajribu taysiir iyo aldararu yuzaal iyo alcaada muxakama iyo alyaqiinu laa yazuulu bishaki iyo qawaacidda waaweynee shanta ah ayaa ka mid ah. waa qawaacid daabit maaha abwaab fara badan baa soo hosgelaysa marka alfarqu bayna adaabit waalqaacida waxa weeye alqaacidatu laa takhtasu bibaabin bikhilaafi adaabit fa huwa khaasun bibaabin min abwaabi اlfiqhi waay sidaa markaynu idhahno su-aashu waxay tahay hal ilqaacidatu adyaq am aldaabitu adyaq ayuhuma acam alqaacidatu acamu min aldaabit waaldaabitu adyaq soo ma adyaq wa akhas laakiin mid baad ogaanaysaan ku baraarugaysaanoo isticmaalkaas oo in daabidka iyo qaacidada la kala qaado oo daabidkana la yidhaahdo waa wixii baab khaasa ku soo arooray masaa'ishiisu ku saabsan tahay qaacidadan la yidhaahdo abwaab kala gedisan masaa'isheeda wixii kulmiyoo uruuriya qaacida la yidhaahdaa sidaa in loo kala qaado waa ra'yi culimmada qaarkood ay qabaan waana sida hadda muta'ahiriinta iyo mucaasiriintu ay ku socdaan laakiin cinda almutaqadimiin iyo kaiir min almuta'ahiriin daabidka iyo qaacidadu agtooda isku mid bay ka ahay meeshii qaacidada iyagoo daabit isticmaalayaad arka meeshii daabidka iyagoo qaacida isticmaalayaan waad saas maanaa marka isticmaalkaasi inuu kala baxo oo daabidka iyo qaacidadu kala baxdo oo sidaa loo kala fasliyo waa dambeeyey waqti dambey ah haddaad aragto marka iyagoo culimmada qaarkood isticmaalayaan shay daabit ah qaacido ku itlaaqaya ha la yaabin ayagoo qaacido daabidle haddaad aragtana ha la yaabin isticmaalkaasi mashhuur buu ahaa khaasatan cinda almutaqadimiin laakiin gadaal dambe tafriiqan markuu yimi sidaa in loo kala qaado oo muxuu ahay yani waxa way ibnu najiim iyo subki iyo rag dambe ay kala qaadeen tafsiilkaasaa markii dambe lagu socday ilaa haddana isticmaalku sidaasuu baday in la kala qaado saa loo kala qaado manaa ayb marka halkaana waxaan ku fahnay daabidka fiqiga iyo qaacidada fiqiga baan kala garannay tii horena waxaan kala fahnay qaacidada usuuliga iyo iyo qaacidada fiqiga ayb intaas markaan kaga soo gudubno muqadimadaas Eh, muxuu ahaaye laba bayd ama saddex bayd wixii aan ka gaadhno eh, sheekhu wuxuu yidhi marka alxamdu lilahi almuciidi almubdi mucطi niwaali kula man yastajdii insha allahu tacala manduumadu wayba iska yar tahay eh, waxaan jeclahay insha allahu tacala inaad xifdidaan way way yar tahay waa boqol iyo saddex bayd haddana maca daalika aad bay u faa'iida badan tahay marka inaad xifdido iyada iyo kayrkeedba aad bay u fiican tahay oo muxuu ahaye cilmi waa waxa laabtaada ku jira cilmi waa waxaad xifdisanta wixii kutubta ku jiraa cilmi kuuma ah soo ma wixii aad markaaba soo dhufsan kartaa cilmi ku ah khaasatan markay tahay qawaacidda caamka iyo kulliyaadka waxaa fiican wax badan inuu ka xifdisan yahay ardaygu markaa laysku dayo insha allah tacala in la xifdiyo habeenada khaaskood waaa qaarkood waxaan u khaas yeeli doonnaa biidni illahi tacaala inaan muxuu ahaayey ardada laga dhegaysto ciddii soo xifdiday wabittaali iyo as'ilo iyo su'aalo baan u khaas yeeli doonnaa insha allah tacala habeenada qaarkood alxamdu lilaahi almuciid lmubdi mucطi niwaali kula man yastajdi sheekhu wuxu yidhi marka alxamdu mahad lilaahi ilahay bay u sugnaatay allihii almuciidi ee soo celiya soo celiyaha ah shay kasta markuu baaba'o shaygu markuu baaba'o soo celiya waxaa ka mida ah abdaanta bini aadamku markay baaba'do dib u soo celin doono almubdi ee bilaabay mubdi'u weeye ee shicirka dartii buu almubdii u yidhi almubdii ee bilaabaha ah shay kasta bilaaba muci niwaali ahaa allihii muci siismada midka siiya ahaa anniwaal bimacna alcaaa waay alcaaa siismo waay muci siismada midkii siiya ahaa kulla man cid kasta oo yastajdii weydiisata ama dalabto oo raadisa ilaahay tabaaraka wa buu sheekhu u mahad celiyey xamdigana wuxuu ku tilmaamay inuu yahay wasfu lmaxmuudi bilkamaal maca almaxabati waاltacdiim ah, cidda aad ammaanayso ood kamaal ku sifayso adiga oo haddana jeceloo weynaynaya taasaa xamdi la yidhahda wuxuu leeyahay sheekhu haddii xamdiga waxaan u jeedaa haddii tilmaanta iyo sifada aad kamaalka ku sifaynayso cidaad ammaanayso mar labaad haddaad ku celiso markaa anaa baa la yidhahdaa buuri hal mar haddaad ammaanto ood kamaal iyo dhammaystirnaan ku ammaanto waa xamdi buuidhi haddaad mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelisana anaa bay markaa noqonaysaa cid ugu horraysa sheekha ma arkan laakiin waa istimbaad aad u qiimo badan waay wuxuu u deliishanayaa markii ammaanta lagu celceliyo inay anaa noqonayso xadii iyo luqaduu u deliishanaya xadiiku waa xadiikii fii saxiixi muslim ku yimi min xadiii abi hurayra ee nebigu uhi sal lay slam qasamtu salaata xadiiulqudsigii allah wuxuu yidhi tabaaraka wa qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayn salaaddii baan qaybiyey aniya addoonkayga laba qaybood baan u qaybiyey salaaddii baan qaybi manaa faatixadii baan qaybiyey faida qaala alcabdu addoonku markuu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ammaan iyo mahad allah iskaleh uunka rabbigii ah qaala allahu tacaala alla wuxuu dhahayaa markaa wuxuu yidhi xamidanii cabdii addoonkaygii waa i ammaanay waa i mahadiyey ayb faidaa qaala markuu yidhaahdo alraxmaani alraxiim oo sifatu raxma uu haddana ku tilmaamo qaala allahu alla wuxuu leeyahay ahnaa calaya korkayga ammaantii wuu ku soo celiyey cabdii addoonkayga ah, wuu ku soo celiyey markii hore maxaa la yidhi xamidanii waa ammaantii ugu horraysay soo ma ammaantii labaadna muxuu yidhi ahnaa calaya cabdii sidaas daraaddeed alwasfu fi lkamaal cinda takraar ayaa hanaa la yidhahdaa buu leeyahay amaa cinda cadami takraar in la yidhaahdo sana lagu ilaaqo waa khalad buu leeyahy horta xadiiskaa wuu deliishanaya luqaddana wuu deliishanayaayoo marka luqadda loo noqdo wuxuu leeyahay lianna sana huwa alicaada aw alrujuuc soo ma sana shaya baad leedahay shaygii buu laabay soo ma marka noqoshada iyo laabiddaa la yidhaahdaa anyiga aslu anyi saasaa la yidhahda marka ahanaa waa ku celin ama waa laabid ama waa ku laabasho soo ma marka luqadiina way keenaysaa xadiikaasina daliil u yahay buu leeyahy saas daraaddeed buu sheekhu wuxuu leeyahay culimmada qaarkooda eh, ku fasiray xamdiga eh, oo yidhi waxaa la yidhahdaa xamdiga aanaau biljamiil athanaau biljamiil sidaa yidhi wuxuu yidhi waa macno laga fiicay fiihi nadar buu leh wa saxiixu ma dakarnaa ayib saasuu marka u kala qaadaya alxamdu lilaahi lilaahidaasi waa yani waxa weeyaan ismun min asmaa illahi wey allahda oo mxuu ahay waxaa la yidhahda waa aslulasmaa asmaada ilaahay isagaa asal u ah saas daraaddeed buu qur eh, ma yimaado ilaa isagoo la raacsan yahay mooye asmaada intooda kale isagay dabagalaan laakiin asagu asagoo asmaa kale dabagalsanoo ka dambeeya qur hal meel buu ku yimid ah, allahdaas hal meel bay ku timid suuratu ibraahim soo maaha eh, mxu ilaa siraati alcasiizi alxamiid allaahi aladii allaahi aladii lahumaa fi samaawaati wamaa fi lard marka allaahida waxaa ka hormaray raacsan tahay alcasiizi alxamiid oo lama magaco allah halkaa meel waay oo markan waa taabice matmuuc waa waay cadfulbayaan waay marka waa taabic halkaa meel buu ku yimid isagoo taabica amaa qur-aanka intiisa kaloo dhan asagaa matbuucoo la raacsan yahay saas daraaddeed ba waxaa la yidhi waa aslu lasmaa'i alxusnaa asmaada ilaahay uu leeyahay o dhan isaga asal ah allahdaas asal waa man ayb waxay ku kala gedisan culimmadu allaahidaasi ma magac murtajal ahoo meel aan laga soo dhambalanninba mise waa magac meel laga soo dhambashay waxay u badan yihiin inuu yahay magac laga soo ishtiqaaqday min alilaah alilaah ilaahay baa marka waxaa la jaray bay leeyihiin hamzadii likarat اlisticmaal markaasaa la geliyey al saasay allah ku timid saas daraaddeed allah bimacnaa waxa weeyaan waa kelimo macno leh macnaheeduna waxa weeyaan alma'luuh almacbuud alladii ya'lahu اlkhalqu waa midka la caabuday xaq lagu caabuday khalaa'iqdu ay caabudaan allah macnahaas way macnaha ayib ay caabudaan oo isu dulleeyaan saasaa laga wadaa buu leey almuciidi almubdi labadaa wasfi qur'aanku sheekhu ka soo qaatay siduu sheegaya inahu huwa yubdiu wa yuciid ayb halkaasuu ka soo qaatay wahuwa yabda'u اlkhalqa uma yuciiduhu wahuwa aladii yabda'u اlkhalqa uma yuciiduhu ah, khalqiga isagaa abuuristooda bilaabay isagaana markay baaba'aan kadib dib u soo celin doono oo soo celintana isagaa le bilaabidoona isagaa iskale ayb saasuu ka wada ay yubdi'u اlأshyaءa wa yuciiduha bacda talafiha markay baaba'da kadibna isagaa soo celin doono waxaana ka mid ah icaadatu alabdaani bacda mawtiha yacni jidhka bini aadamka markuu dhinto baaba'o kadib isagaa dib u celin doona allah tabaaraka wa tacala ayib isagayna lagu dhammaan doono xaggiisaa la wada aadi doonaa wa anna ilaa rabbika almuntaha muciidka iyo mubdiga labadaasi marka ilaahay asmaadiisa ka mid maaha laysa min asmaa illah ayib laakiin waxay ka mid yihiin ilaahay awsaaftiisa ayb ilaahay asmaadiisa muciid lama dhihi karo laakiin waa wasfi ilaahay ka mida ah awsaaftiisa sida cilmiga tawxiidka muqararka ku ana baabu lwsaaf aw baabu lwasfi awsac min baabi اlasmaa saas man yani sifaad wuxuu leeyahay rabbi aan magac looga samayn karin maalan sifatu lkalaam oo kaleeto soo sifa ilahay le maaha oo qur-aanka iyo sunnadii ijmacuba ku dureersan magac ma ka samayn kartaa mutakalim ma dhihi karta Ah. yaa mutakalim miyaad dhihi kartaa maya sax maaha leanna magaca ismi maaha saas way mana almuciid almubdi saas way manaa saasuu ka wada halkaa waxaa ku jirtuu sheekhu leeyahay waxa loo yaqaano baraacat alistihlaal baraacat alistihlaal waxa la yidhahda baraacat alistihlalka waxa la dhahaa ee naadimka tixda gabayga ninka tirinaya ama muallifka kitaabka qoraya muqadimada ama khudbada kitaabka bilowgiisa ama nadmiga bilowgiisa inuu ku sheego wax ku tusaya mawduuca kitaabka ama mawduuca nadmigiisa wax tilmaamaya waa inuu ku keeno maalan haddaad kitaab fiqiga alifayso muqadimada waa inaad ku tilmaanto wax sheegaya mawduuca kitaabka ishaaraya waxaad tihi maalan alxamdu lilahi aladii faqaha man araada bihi khayran fi اddiin faqaha baracat اlistidlaal waay maxaad rabtaa inaad alifto fiqi muqadimadaadiiyo hadalka hordhaca waxaa ka muuqda maqsuudka kitaabka iyo mawduuciisa baracat listihlaal baa la yidhaahdaa mxuu ahaay mxuu ahaay waana waana la yaqaana marka xaggay kaga jirtaa way baracat listihlaal yani min baracat اlmu'alif min baracat اlkatim min baracat الnaadim baa la yidhahda ayaa lagu tilmaama manaa waxay kaga jirtaa almuciidi almubdi waxaan ka hadlayna maxay ta soo qawaacid maaha qawaaciddu soo ma aha kulliyaad waaweyn iyo furuuc soo hoosgelaysa waa kulliyaad iyo qawaacid wax ka bilaabanayaan iyo furuucdii iyo muxuu ahay masaa'ishii iyada usoo noqonaysa marka almuciid lmubdi nooc ishaaro oo baraacatul istihlaala ku jirta waxayse kaga sii cadhahay baraacatul istihlaalku baydka ka dambeeyo muhabbit alaxkaami bilusuuli u dhihi doono middaasay baraacadu aad ugu sii caddahay kanse waa laga fahmi karaya shariga qaybtiisa dambe oo muci niwaali kula man ystajdi saan sheegnay man yastajdi niwaalka waxaa la yidhahdaa bilkasri waxaa la yidhaahdaa waa caiyada waa sismada saas man anniwaal bimacnaa alcataawa waxaana laga wadaa muci niwaal muci waa ismi faacil saad garanaysaanba oo loo idaafeeyey mafcuulkiisii koobaad mafcuulkiisii labaadna waa kullada saas manaa muci niwaal faacilkuna faacilka ismiga faacilyu yahy ya huwa allah muci niwaali siismada siiya yuu siiyaa kulla man yastajdi cid kastoo dalabta siiya saas man ayib wuxuuna ka wadaa alla cid kastooo wax weydiisata wuu siiyaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan khaasatan ruuxu markuu awqaadda iyo asminada iyo amkinada iyo axwaasha baryada la aqbalo uu ka faa'iidaysto uu ku aadiyo baryadiis alla waa aqbalaya waxaase dhici karta in intuu baryo aan laga aqbalin leesh markaasi waxa weeyaan liwujuudi maanic marka waxaa meesha yaalla wax diiday in ducadaada la aqbalo dalabkaaga in la soo celiyo wax diiday baa meesha yaalla oo macay ah wax adig kugu saabsan ilan mawaanic baa jirta soo ma soo baryada maaan male ama xaaraan baad cuntay ama me mxuu ahaaye ducadii baadan sidii la rabay shuruudeedii ula imaanin maanic baa marka jira haddii lagaa aqbali waayo hadduusan wax maanica ah jirin allah tabaaraka wa tacaala cid kastoo wax weydiisata waa aqbalaya laakiin macnaheeda aqbalka ha u fahmin wixii aad weydiisatay laftiisii in lagu siiyo waxaa dhici karta laftiisii in lagu siiyo waxaa dhici karta in aakhare lagugu dibdhigo oo waxaad ratay wax ka weyn lagugu kaydiyo waxaa dhici karta dhibkugu soo socday in lagaaga baajiyo waxaa dhici karta wakhti dambe inay imaan doonto jidka kusoo jirto soo ma laakiin marba hadday ducadu ayna maanic lahayn ilaah tabaaraka wa tacala waa aqbalaya idan waxay mucti niwaali kulla man yastajdi cid kastoo weydiisato oo markaa maanic uusan jirin allah tabaaraka wa tacaala midka siiya weeye saas way macnaha ayib waxaan u malaynaa waqtiga aan inoo saamaxaynin aan baydkaa ku joojinno biidn illahi tacala muqadimadaas ayaan insha allahu tacala darsigeenna horaa ka dhigaynaa hada billahi tawfiq wsal allah wslm cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi waslem